alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin mataa yakfuru musadiqu lkaahin haye mataa yakunu musadiqu lkaahini kaafira kufra akbara mukhrija min almilla haye nacam ida اctaqada ana alkaahina yaclam اlgeyb oo hadduu ictiqaadu aamino faaliyuhu inuu og yahay geybka ayb limaada yakfur fi hadi اlxaala muxuu kufriyayaaye annahu nasaba shayئa min khasaa'is اllah ilaa makhluuq wax ilaahay khasaa'istiisii kamida ayuu u nisbeeyey u tiiriyey makhluuq waxaasoo ah alcilmu bilgeyb ayib qaala raximah اllahu tacaala وعn abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayh waslama qaala wuxuui nabigu man ataa qofka u taga kaahinan faaliyo fasadaqahu oo u rumeeyo bimaa yaquulu waxa uu leeyahay ictiqada sidqahu inuu run sheegayo ictiqaada waqad kafara dhabahaan waa kufriyey bimaa shaygiibuu ku kufriyey unsila lagu soo dejiyey calaa muxamedin sala allahu calayhi wasalam rawaahu abu daawuud waana xadiid saxiixa ah. bishawaahid alatii bacdahu axaadiida kale ka dambeysa ayaa u markhaati furaysa walahu shaahidu min xadiidi jaabirin radia allahu canhu xadiid kaloo jaabir wariyey oo la macnaayna wuu jira fasadaqahu bima yaquul alxukmu mucallaqu bاtasdiiq sawaء kana can su'aali mubaasharin aw lam yakun xukumku markaa tasdiiq uu ku xidhan yahay ee kuma xidhnaa su-aasha uun ha weydiiyo ama si kaleba warkiisu ha kusoo gaadho xukumkani wuxuu ku xidhan yahay rumaysiga waqad kafara bima unzila calى muxamadi ma unzila calى muxamadi ay fi shani اlgeyb baa loo jeeda wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey ee ku saabsanaa arinka geybka oo min alaayaati walaxaadiidiha culimada qaarna waxay yidhaahdeen ma unzila fi shani اlgeybi wagayrihi wuxuu ka kufriyey wixii nebi maxamed lagu soo dejiyey qeyb ha ku saabsanaado ama wax kale ha ku saabsanaado lanna man kadaba bibacdi lwaxyi faqad kadaba bihi kullahu waxyiga wax kamida qofka beeniya dhammaantii waa wada beeniye wajhu dilaalat alxadiid calaa maqsuud ilbaat fii qowlih qad kafara bima unzila calaa muxammadin alxukmu calaa man ata lkaahina bilkufri daliilu calaa taxriimi ficlih qofkii faaliyaha u tegay in kufri lagu xukumay saynu hore usoo argna la khilaafay ma kufrigii akbarka ahaaba mujaradu tasdiiqa ayuu ka dhalanayaa mise waa kufri asqara waa sidaynu rajaxnayna in lagu xukumay kii faaliyaha u tegay ee rumaystay kufri waxay daliil u tahay calaa taxriimi ficil ficilkiisu inuu xaray wlmas-uulu awlaa bi hada alxukm min asaa'il ka weydiintiisa iyo rumaysigiisa lagu kufrinayo waa kaa-inka laftiisa ayaa xukumkaa u mudan qad mara alkhilaafu fii nawci اlkufri hal huwa kufru akbaru am asqar nooca kufrigana waa la ysku khilaafay ma kufrigii weynaa diinta lagaga baxayeyba mise waa kufri asqara adaliil thalith walilarbacati waxa usugan buu yihi alarbaca asxaabu sunan alarbaca buu uga jeedaa iyo walxaakim haddii la ilaaqo xaakim baa wariyey fi lmustadrak baa loo jeedaa waqaala waxaanuu yihi xaakim صaxiixu calى sharطihima calى sharط الbukhaari wa muslim ma macna صaxiixu calى sharطihima calى sharطihima macnaheed waa maxay calى sharطihima macnaheedu waa maxay intaas garanay in bukhaari iyo muslim damiirkuu noqonayo lakin calى sharطihima maxaa looga jeeda manaa ruwaadii yani ayaanay iyagu sanadkan warinba laakiin ragga sanadku waa raggay wax ka warin jireen weyi saxiixun calaa sharihimaa canhu ay can abi hurayra man ata caraafan aw kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamadi sala allahu alay waslam man ataa ka u taga caraafan aw kaahinan fasadaqahu u rumeeya bima yaquulu wuxuu leeyahay uu ka waramayo waqad kafara dhab waa ku kufriyey bima unzila calaa muxamedin sala allahu alay slam musanifku raxima allahu tacaala xadiidkan saaad arkayso wuxuu u tiiriyey ila alarbaca alarbacana may warin xadiidkan waxaana u eg tahay inuu arrintaa ku raacay alxaafid ibnu xajar oo fatxulbaariga isna sidaa ilaa asxaabi sunan walxaakim u tiiriyey marka waxaa la odhan karaa aslu xadiid baa ku jira fi sunan alarbaca sababta markaa ugu tiiriya waa taas ayaa la odhan karaa waayo wax kale kuma kala duwana markuu xadiidu ku jiro fi sunan alarbaca iyo markaa aanu ku jirin wuxuu ku kala duwan yahay oon ereyga caraaf un ku jirin markuu xadiidu ku yaal fi sunan arbaca man ataa kaahinan un weyi fasadaquu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamedi walihada xadiidi shahid min xadiidi jaabiri rawahu lbazaar fi musnadihi bisnadi xasan dliil الرaaبع wلأbi yعlى waxa u sugan bui bsnadi uu ku wariyey جayidi can iبni mascuudi milahu isagoo kale mawquufa xaalo u yahay oo hadalka ibn mascuud iyo lafdigiisuna waxa weeye cinda abi yعlى man أtىa caraafa أw صaaxirا أw kaahina fasaأlahu fasadaqhu bima yaquul faqad kafara bima unzila calى muxamadi salى اllah alay waslm waasaniidu صaxiixa wqad saxu mawquufa ibnu kaiir wاlmundiri wbnu xajar culimadaasina isagoo mawquufa hadalkii ibnu mascuuda bay tasxiixiyeen wayashhadu lahu ma taqadama min almarfuucaat xadiidaa marfuucee ka horeysaana waa u markhaati fureysaa bal xukmu rafci inuu leeyahay ayuu sheegay ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ku uhi mujaladka tobnaad socda laba boqol toddobiyo toban waakhrajahu abu yacla min xadiidi bni mascuudi bisanadi jayidi lakin lam yusarix birafci si cad uma odhan waa marfuuc wa laa yuqaalu bira'yi buuri hadalkan oo kalena hadal markaa ijtihaad lagu yidhaahda maaha walafduhu man ataxaraa saaxiran aw kaahina marka macnaheedu xukum rafci buu leeyihi oo saxaabigu hadduu shay ku sifeeyo kufri ama macsiyo xukmu rafci buu hadalkiisu leeyay haduu ha waxaasi waa kufri ama waa macsiyo sida man sama aladii yushaku fiihi faqad casaa abalqasim hadalkii camaar iyo hadalkan ibnu mascuud man ata caraafan aw saaxiran aw kaahinan fasalahu fasadaquu bima yaquul faqad kafara bima unzila calى muxamadi sala اllah alay slam qad xakaa ibnu cabdilbar tabicahu alxaakim ana الصaxaabiya ida waصfa shayئa bاlkufri aw اlcisyaan faina lahu xukma الrafci bاlijmac waxaad keegi kartaa annukat calى bni الصalax lilxaafid ibn xajar raximah اllahu tacaala maruu ka waramayo marfuuc inuu uqeybsamo marfuuc sariixa iyo marfuuc xukman waxyaaba markaa xadiidka marfuuca la xukumkaa waxa uu ku darayaa hadduu saxaabigu shay ku sifeeyey qowl ama ficil ama ictiqaad kufri ama cisyaan xukm rafci buu leeyay waqad jaءa aharu ibni mascuud marfuuca fi lkamil libni cadiyin walakinahu ankara rafcahu isagoo hadalka nebiga aharkani ayaa ibnu cadi uu ku wariyay fi lkamil lakin waa munkar buuli waabana daara quطniyu fi lcilal anahu gayru maxfuud markaa saxiix waa inuu mawquuf yahay wey wqad jaءa milhu can caliyi radi allahu canhu hadalkan ibn mascuud oo kalena wuxuu ka soo aroray cali bin abi aalib fafii musanaf bni abi shayba qaala caliyu ina haؤulaءi اlcaraafiin kuhanu اlcajab faman ataa kaahina yu'minu bima yaquul faqad bari'a bima unzila calى muxamadi salى اllahu alayh wasalam daliil khamis can cimraana ibni xusayni marfuucan marfuucan waxaa looga jeedaa isagoo hadalkii nebiga ah almarfuucu wama udiifa ilى الnabiyi calayhi الsalaatu wasalaam min qowlin aw ficlin aw taqriir aw wasfin laysa minaa naga mid maaha man tatayara ka shay baasaysta aw tutayara lahu ama cid kale baasaysigeeda aqbala oo ku raaca aw takahana ama isagu faaliyo aw tukuhina lahu ama loo faaliyo ciddaa kale faalisay faalintiisa aqbalo ku raaca aw saxara ama isagu wax sixira aw suxira lahu ama wax loo sixiro ama in qofkaa loo sixiro ama aqbala in loo sixiro waman ataa ka u taga kaahinano fasadaqahu u rumeeya bima yaquul wuxuu leeyahay faqad kafara bima unzila calaa muxamadi sala allahu alay wasalam rawahu lbazaar biisnaadin jayid buuri sanadkiisa waxaa ku jira abu xamza alcaaan wahuwa daciif waqad tafarada bihi kama qaala albazaar isagoo daciif weliba la keliyoobay warinta wakadalika caamaة اlculamaء calى ana alxasana lam yasmac min cimran bn xusein culamaء اljarx wالtacdiil waxay u badan yihiin cimraan xasan اlbصri cimran bn xusein waxba ka maqan laakiin jumlada ah man ataa kaahinan ilى akhiriha yashhadu laha ma taqadam min axaadiid xadiid hore saxiixayna soo martay ayuun bay lamid tahy ugu markhaati furaysa wاljumlaة اlأulى oo ah laysa mina man taطayira aw tuطiyira lahuna yashhadu laha xadiiث bni cabaas aladi bacdahu man taayara ee facala iyara isaga laftiisaa baasaysiga sameeyey tuiyira lahuna waa qabila qowla mutaayir lahu wa taabacahu waa qofkii wax u baasaystay buu qowlkiisii aqbalay oo ku raacay tusaale ahaan waxaa lagu yidhi ha guursanin waayo belihii rajalaha lagu jiraa lamana guuro lamana guursado markaasuu aqbalay tuطyira lahu baa ku dhaboobaysa takaanay facl kaana isaga laftiisaaba fahliya tukina lahuna ay qabila qowl kaahin kii faaliyey buu qowlkiisii aqbalay wa taabacahu wajhu dilaala xadiid calaa maqsuud اlbaab waxa weeye ma fiihi min alxukm waxa ku jira ah xukm lagu xukumay calaa maata lkaahina bilkufri lagu xukumay wa tabarui nabiyi minhu iyo nebigu inuu ka beri noqday lagu xukumay oo tusinaysa inuu ficilkiisu kabiiraya fakayfa bilmas-uul kii u tegee wax weydiiyey ee rumaystay haddii sidaa lagu xukumay faaliyaa laftiisina maxaad umalaynaysa min baabi alawlaa waa kasii daran yihi marka dala calaa ana alkahanata muxarama adaliil sadis warawaahu abaraaniyu biisnaadi xasani min xadiidi bni cabaasin duuna qowlihi waman ataa ila akhirihi yacnaa man taayira aw tuayira lahu aw takahana aw tukina lahu aw saxara aw suxira lahu inta dambe ayuun baan ku jirin xadiidka ibn cabaas sanadkiisana waxaa ku jira zamca ibnu saalix oo daciifa walakinahu yataqawى bixadiidi cimraan aladii qablahu waxay isu markhaati furayaan oo isna xoojinaya xadiidka cimraana ka horeeya walxadiidu ولhada xasnه الشhekh الألbاniي في الصحيiح xadiidkan iبن cabaas aharka iبn cabaas wuu dembeysiiyey laakin waynu soo hormarinayna dliil saabع qala بn cabasi radي الlahu عanه cabd لlahi بn cabaas wuxuu yihi ilahay raaliha ka noqdee fii qowmin ay fii shani qowmin qolo arinkood wuxuu ka yidhi yaktubuuna qoraya abaajaad abjad hawas xutay qoraya wayanduruuna eegaya fi nujuum xidigaha iyagoo ka faalinaya maa araa ay maa aclamu uma ogi man facala qofka sameeya dalika arrinkaa ma aclamu ma ogi man facala dalika qofka arrinkaa sameeye lahu inuu usugay cinda allahi ilaa agtiisa min khalaaqin ay min xadin wanasiib maa uraa haddaad tidhaahdo bidami lhamza akhridana maa adunu bay noqonaysa u malayn maayo man facala dalika ana man facala dalika qofka saa yeela lahu inuu u sugayo cinda allahi ilaa agtiisa min khalaaqin marka cidda warisay aharkan ibnu cabaas ma sheegin akhrajahu cabdurazaaq fii musanafihi wabnu abi shayba fii musanafih wاlbayhaqiyu fi sunan اlkubrى min طariiqi cabdillahi bni طaawus can abihi can ibni cabaas wa isnaaduhu صaxiix mawquufa akhrajahu طabaraniyu fi lmucjam اlkabiir marfuuca abaraanina isagoo marfuuca oo nebiga loo tiiriyey buu kusoo saaray fi lmucjam اlkabiir wa fii sanadihi khalid bnu yaziid alcumari wa huwa kadaab marka marfuuc waa waa munkar wey waayo abaajaad muxuu uga jeedaa ibnu cabaas abaajaad waxaa looga jeedaa xuruufta hijaa'iga oo abjad hawas xutayi waa ta lagu ururiyo berigii hore waa la dhigan jiray marka higaada la dhameeya la dhigan jiray intaan faatixada la bilaabin laakiin imika ma jirto marka ujeedooyin kala duwan baa loo qoraa litacliimi atahaji qofku si uu higaada u barto waa loo qoraa sidii berigii hore anagu aan ku dhiganay wey midinku jiraa qof abjad dhigta daa weli way shaqaysaa ya maasha allah taasi iyada wax mushkilada ma leh mar haddii higaada in lagu barto iyo xuruufulhijaaga loo qorayo talabaadna waa in loo qoro waxa weeyaan lilxisaab oo xuruuftan loo isticmaalo nambara ahaan waxaad qoreysaa tusaale ahaan kow markaad doonayso hamsaad qoreysa waa kowdii ba-duna waa laba jiimkuna waa saddex daalkuna waa afar marka abjad imise namber baa inooga soo baxay afar namber baa inooga soo baxay saas usii wad waxa weeyaan hawas baa ku xiga soo maaha haadu waa shan wowduna waa lix zaduna waa toddoba xuayi baa ku xiga xadu waa sideed aduna waa sagaal ya yaduna waa toban saa usii wad kaliman kalaman mise kaliman ba marka tobanka way dhammaadeen soo maaha baa bilaabmaya haddaad dee koob iyo toban doonayso de waxay noqonayaan koob iyo tobanku alifkii iyo iyo yadii bay noqonayaan ila waaxidkiina xaggaa weli kugu jiraa tobankiina waa ka waayahay markaa kaafkuna waa labaatan laamkuna waa soddon miimkuna waa afartan nuunkuna waa konton saawa marka in loo loo isticmaalayo lilxisaab in loo isticmaalo oo xisaabu zaman iyo macrifatu taariikh iyo waxaas waa loo isticmaalaa taariikhda halkii xuruuf ahaan loo qori lahaabaa waxaan ujeedaa nambar ahaan loo qori lahaa ayaa xuruuf ahaan loo qoraa taasina wax dhiba male iyaduna culimaduna aada bay u isticmaalaan carabina hore u isticmaali jirta marka in la barto xuruuftan xaraf walba nambarka u yaallo wax dhiba leh xaafid alxakami wuxuu ku yihi fi aakhiri manduumati sulam lwusuul abyaatuhaa yusrun bacda jamal taariikhuha lgufraanu fafham wadcu lii yusrun ya maxay ahayd toban asiinna lixdan araana laba boqol markaa toban iyo lixdan isuge waa toddobaatan iyo laba boqol laba boqol iyo todobaatan ayib kadalika ibn اljazari abyaatuhaa qaafun wazayun bاlcadad man yuxsin الtajwiida yadfar bالrushd qaafku waa boqol azaayina waa toddoba marka waa boqol iyo toddoba wey qaabka saddexaad ee xuruufta loo isticmaalo waa kitaabata wa tacalumaha min qibal اlmunajimiina wاlkuhaan limacrifati اlmugayabaat wa kashfi اlaxdaaث اlgeybiya waa in qaab faal ahaana loo isticmaalo oo xuruuftan markaa laga soo dhex saaro waxyaabaha qeybka ah oo markaa qaab faala in loo isticmaalo isticmaalkaasina waa muxaram liana yaquum cala atanjiim walkahana waa faalin iyo xidigin ayuu ku dhisan yihi wahada huwa aladi canaahu ibn cabaas ibnu cabaas markuu leeyahay abaajaad qofka qore xidigahana eega wax nasiiba ilahay agtiisa uguma ogi kaasuu ujeedaa in xuruuftan loo qoro iyo xidigaha laftooda in loo eego limacrifati اlmugayabaat waxyaabaha eybka ah garashadooda iyadoo la sheeganayo waayo wayanduruuna fi الnujuum annadaru fi nujuum laftiisa tafsiilkaasaa gelaya oo haddii loo eego litasyiir dhib ma leh si loogu garto wakhtiyadii iyo jihooyinka iyo haddii loo eego litaiir oo loo daliishanayo eybka iyo alxawaadi lardiyana ma banaana marka waa maxmuul calaa cilmi taiir la calaa cilmi tasyiir in xidigaha laga faalinayo markay tahay buu ujeedaa cilmi nujuum waa labadaa qaybood sin hore usoo aragnay ma araa man facala dalika law cinda allahi min khalaaq ma araa haddii la idhaahdo saynu hi waa laa aclam ama maa aclam wayajuusu damuha ma uraa bimacnaa laa adunnu dalika macnuhuna waxa weeye ana faacila dalika laysa lahu nasiiba min aljanati cinda allahi yowma alqiyaama jannada waxba kuma lahaa maalinka qiyaame marka daahiru kalaam ibn cabaas wa anahu yaraa kufrahum dadkaa markaa faalinaya kufrigooda iyo gaalnimadooda inuu qabo ayay u muuqataa waayo aladii laysa lahu nasiib cinda allah huwa alkaafir walaa yunfa nasiibu mulaqan annasiibu fi laakhirati mulaqan can axad min almuminiin qof iimaan iyo tawxiid ku dhintay oo aakhira a waxba ku lahayni ma jiro qaala qaala baawiyu alcaraaf waa aladii yaddaci macrifaة اlumuur bimuqadimaati ystadilu biha calى masruuqi wamakani daalati ystadilu biha calى اlmasruuqi wamakani اdaalati wanaxwi dalika halkan wuxuu kaga hadlayaa caraaf iyo kaahin tacriifkooda iyo farqiga udhexeeya waa maxay alfarqu bayn alcaraaf walkaahin marka wuxuu kasoo naqilay bagawi iyo ibnu taymiya sheekha laftiisuna markaa ra'yi waa ku darsaday marka wuxu qaala albaqawi wuxu uhi alcaraafu alladii ki waa yaddaci macrifat lumuur arrimaha qarsoon garashadooda oo ku sheeganaya bimuqadimaatin waxyaaba hordhaca oo yastadilu biha uu daliishanaya cala lmasruuqi wixii la xaday iyo makaani daallati shaygii lumay baadida ahaa halka uu yaal iyo wanaxwi dalika hadalka markaa bakawi wuxuu ku qoran yahay kitaabka sharxu sunna juska labiyo tobnaad safxada boqol iyo labiyo sideetan isagoo intan ka dheer walcaraaf huwa aladii yaddaci macrifat alumuur bimuqadimaati asbaabin yastadilu biha calaa mawaaqiciha kalmasruuq man iladii saraqaha sa wixii la xaday yaa xaday wamacrifati makaani daalla watutahamu lmaratu bizina fayaqulu man saaxibuha ana gabadh baa zino lagu tuumayaa ciddii ka zinaysatay buu isagu sheegaya wa naxwu dalika min alumuur wa man yusami lmunajima kaahinan buuri munajimka laftiisa cid baa ku magacowda kaahin tacriifkan baqawi caraafka ku qeexay macana caraafki wuxuu ka dhigay midaan jin iyo waxaa adeegsanahayn laakiin arrimo isku toos toosinaya taiir gaara leh dabeetana u daliishanaya waxyaaba eyb dadka ka qarsoon hadalkanna waxaa baqawi ugu horeeyey alkhaaabi raximah llah bal sida daahirka wallahu aclam markaan isgarab dhigay hadalka baqawiya khaaabi waxay u muuqataa khaaabi inuu hadalkan kasoo ah, baqawi inuu hadalkan ka soo raray khaaabi laakiin bitasarufin yasiir sida maxamed cabdiwahaab uga soo raray baqawi bitasarufin yasiir kitaabka macaalimu sunan eh, bukhaari uu ku sharaxo khaaabi juska afraad sacda laba boqol sagaal iyo labaatan wuxuu yihi alkahin huwa aladi yaddaci muطaalacata cilmi اlgeyb waa ka sheeganaya cilmu geybka inuu daalacdo wayukhbiru الnaas can alkawaain wakana fi lcarabi kahanat yaddacuuna anahum yacrifuuna kaiira min alumuur faminhu man kana yazcumu ana lahu ru'iya min aljin wataabicatun tulqi ilayh akhbaar waminhu man kana yaddaci anahu yastadrik lumuur bifahmin ucطiyahu wa kana minhu man yusama caraafa aa wahuwa ladii yazcum anahu yacrifu lumuur bimuqadimaati asbaabi yastadilu biha calaa mawaaqiciha oo hadalkii laftiisii ooma arkaysa ka shayi yusraq fa yacrifu almadluuna bihi sariqa ka lagu tuhmayuu sheegaya wtutahamu lmarأaةu bizaniya fayacrifu man saaxiba wanaxwu dalika min alumuur ila minhu man kaana yusami munajima kaahina laba hadaloo aada isugu dhowey waxaa kaloo khaaabi uu yihi maruu ka farqiga udhexeeya caraaf iyo kahin wlfarqu bayna alkahini walcaraaf ana alkahina inama yatacaata alkhabr can alkawaa'in fi mustaqbal zamaan wuxuu leey kaahinku waa waxaan weli dhicin oo mustaqbala ka waramaya oo macrifat alasraar waxaa qarsoono weli aan dhicine cidna aanu muuqan buu sheeganaya inuu ogi wlcaraafu aladii yatacaطa macrifata shay masruuq makana daalati wanaxwihima min alumuur caraafku wax mustaqbalo weli aan dhicin kama warramaya buu leeyay wax dhacay wax ku tacaluqa buu ka waramaya tusaalahaan shaygii la xaday xoolihii lumay alaabtii qofka ka luntay meesha ay markaa laga helaya ay tahay wa qiila waxaa la yihi huwa caraafku waa alkaahin wey oo bimacnaa waa mutaraadifaan qowlka hole muxuu ku kala tafriiqiyey caraaf inuu yahay midaan mustaqbal umuur ka hadlahayn ee ka hadlaya wax dhacay wax ku tacaluqa laakiin qarsoon kahinna inuu yahay ka ka waramaya mustaqbalka eybka mustaqbalkaa waxaan weli dhicinba qowl kale wuxuu leeyahay huwa alkahinu bimacnaa waa mutaraadifaan alkahin iyo alcaraaf walkahin huwa aladii yukhbiru can ilmugayabaati fi lmustaqbal waa waxaan weli dhicin ka waramaya waqiila aladi yukhbir cama fi damiir marka hadalkan waqiilada yaa iska leh ku khaldamin ahmoodi inuu hadalkii baqawi ka mid ah. hada min kalaami musanif musanifka hadalkan waleysa min kalaami lbaqawi raxmat ullahi caleyh waqaala abulcabaas ibnu taymiya wuxuu yihi alcaraaf waa ismu lilkaahin wlmunajim wrammaal ramaalku waa kii ciidda xarxariiqayy munajimkuna waa kii xidigaa eegayay iyo wa naxwihim oo miman ciddii kamid yatakalamu ka hadla fii macrifati lumuur bihadihi uruq kaga hadla yani qeybka iyo garashadiisa ka hadla isaga oo dee maruu yidhaa jin baa ii sheegay iyo maruu xidigaha eegay iyo maruu dhulka xarxariiqa iyo maruu arrima isku toostoosiyo dariiqadiisu tay doonaysaba ha noqotee alcaraaf waa ism ismun caam likulli man yadaci macrifat alheyb ibnu taymiya saasuu leeyahy marka caraaf baa ka caamsan inta kaloo dhan oo alkaahin waa caraaf almunajim waa caraaf alramaal waa waa caraaf wahaakada hadalkan ibnu taymiyana majmuuc ku yaalla majaladka shan iyo soddonaad saxada boqol iyo saddexiyo toddobaatan wlcaraafu qad qiila inahu ismun caamu lilkaahini wlmunajim farqi yar baa udhexeeya sooma arkeysa had iyo jeeraale hadal lasoo naqilaya markaad aragto masderka asalkee laga soo naqilayaa hadduu mutawafir yahay uu noqo inta badan culimadu hadalka in badan hadalka waxay kusoo ay soo naqilaan bitasaruf iyagoo ikhtisaar ku sameeyey ama kelimaadka qaarkood kuwa la macnaa ku bedelay iminka hadalka ibnu taymiya u fiirso wlcaraafu qad qiila inahu ismu caamu lilkahini wlmunajimi wramaal wanaxwi mima ytakalamu fi taqadumi اlmacrifati bihadihi اطرq walow qiila inahu fi lugati ismu libacdi hadihi اlanwac fasaa'iruha yadkhulu fihi biطariiqi اlcumuum اlmacnawi kama qiila fi ismi اlkhamri wاlmaysir wanaxwihima waay masalada markaa eh, ku saabsan alkahin iyo tacriifkiisa aynu usoo noqonno waxaynu horta tacriifinaa ama aynu qeexayna waxaa loo yaqaano alkahana alkahanadu waa maxay waxaa loo yaqaano markaa kahaanadu fii luqati اlcarab waxaa macnaheedu u noqonayaa ila shay alkhafi addaqiiq alkhafa wadiqa alkhafa wadiqa kahaana waa kelmad tusinaysa wax qarsoon oo daqiiqa oo bimacnaa aan aada u muuqanayn istilaax ahaanna culimadu tacaariif kala duwan bay kahaanada ku qeexeen masalan qurtubi fi lmufhim wuxuu yihi alkahanatu waa iddicaahu cilmi lgeyb sida loo sheeganaya siday doonaysaba ha noqotay waa in eybka garashadiisa la sheegto ibnu xajarna wuxu uhi waa iddicaahu cilmi lgeyb kaalikhbaar bima sayaqac fi lardi maca alistinaad ilaa sabab waa in la sheegto ogaalka eybka iyadoo sabab markaa la cuskanayo sida xidigahaan eegay jin baa warka keenay iyo wixii lamida tacriifka markaa jaamica ee maanicii waxa weya in la ha kahanad waa alikhbaaru bilghaybiyaat kahana waa in laga waramo wax hayba horta kow qabso oo biuluqin khafiya iyada oo warkaa loo ictimaadayo loo cuskanayo wadooyin qarsoon oo qofkani waxaan leeyahay qeybka waan ku gartay wax dadka u muuqda maaha oo wax qarsoon laa yumkinu taxaququ minha wax qarsoono weliba inuu jiro iyo in kale aan laga gungaari karin idan hadda u fiirso alkahana tataxadadu bialaaati umuur kahanada waxaa xadaynaya oo tacriifkeedu uu ka kooban yahay saddex shay awala alihbaaru bilgeyb haddaanu qofkani eyb ka warramayn kahano lama odhanayo waxaa warankiisaas alihbaaru bilgeyb laba alictimaadu cala uruq اlkhafiya ka waranka keybka waa inuu ictimaadiyo u cuskanayo arrimo qarsoon sida jin baa i waramay xidigahan eege xidiguhu say u tusinayn waxaas dhici doonaan waa wax khafi ah arrinka saddexaadna waa ana tilka uruq laa yumkinu taxaququ minha wax laga gungaari karaanay ahayn macnaa oo ogaan karo oo haddii qofkani heybka garashadiisa uu leeyahy waxaan ku gaadhay ariiqa khafiya ariiqo qarsoon laakiin yumkin taxaququ minha kahano noqon mayso waxaa tusaale u ah alwaxyi oo kale waxyiga de ilaahay rususha waxyaaba waxyiga waxyaaba heyba uu uga waramo walaa yudhiru calaa haybi axad ila man irtadaa min rasuul laakiin yumkinu taxaququ minha oo qofkan leh waxyibaa laygu sheegay waxaa eybka ah dee ariiqada uu leeyahay eybka waan ku ogaaday waa ariiqat nubuwa soo maha dee ariiqat nubuwa waa laga gungaari karaa inuu nebi yahay in kale wax la ogaan karo wey hunaaka calaamaat wadalaa-il linubuwa soo ma ayib wakadalika alqiyaafa qiyaafadu waa waxaa loo yaqaano waxa weeyaan dirsooca oo qofkan ilaahay subxana watacala wuxuu awood u siiyey dadku sida ay isugu yihiin inuu soo saaro waa min auruq alatii yuhbatu biha nasab arrimaha nasabka lagu suga ayaanay ka mid tahay oo waxa weeyaan usaama ibnu zayd isaga iyo aabihii isumay ekayn yani aabihii iyo hooyadii midnaba uma ekayn isaga uu madoobaada labadooduna way caddaayen marka dadka qaar baa ka hadli jiray yaana nasabkiisa wax ka sheegi jiray kadib waxa weeyaan nin qaaifa ayaa maalin soo maray iyagoo isdhinac jiifa oo mara huwan oo lugahooduna ay muuqdaan markaasaa wuxuu yidhi ina bacda hadihi alaqdaam la min bacdin lugahani way isdhaleen buu hadda lugaho qura u muuqda maaha wejiga iyo xubnaha kale maaha ee aad kale isaga ekaado marka waa kii nebigu aada ugu farxay isagoo faraxsan u yimi caaisha yihi miyaanad maqal ninkii qaaifka ahaa ee hebel inuu sidaa yidhi macanaa tuhmadii iyo ishkaalkii nasabkooda la gelin jiray ayay taasi meesha ka saartay markaa dee wax qarsoon inuu qofkani qofkan dhalay ile markuu dhalayey waa shaahid umaad xataa haddaad shaahid u ahaydna ma ogaan kartid kii markaa calool galay inuu yahay soo ma waa ariiqa khafiya bu ayuu isticmaalaya walaakin de yumkinu taxaququ minha oo wax la ogaan karo weeye haddii la ogaado qofki inuu qaaif yahay iyaafaduna waxay ku sugnaataa bilcaada oo culimadu waxay ka hadlaan markay sharaxayaan qaacidada fiqiga odhanaysa alcaadatu muxakama caadadu maxay ku sugnaataa yanaa waxyaabo kala duwan oo kiyaafada oo kale in ah, haddii qofka dirsooc inuu sameeyey yanaa dhowr jeer saddex jeer tusaale ahaan ugu yaraan ay sugnaatay khalaas inuu qaaif yahay baa la ogaanaya marka marka yuctamadu calaa qowlihi fi ihbaati nasr ayib kaahinka marka kahanadii maxaynu ku qeexnay maxaynu nidhi alikhbaaru biاlgaybiyaat biطuruqi khafiyati laa yumkinu taxaququ minha alikhbaaru biاlgaybiyaat biطuruqin daahira hadday tahay kahana maaha wax iska daahira hadduu ictimaadayo oo tusaale ahaan dee gabadhiibuu kombyuutar caloosha ka mariyey wuxuu ihi inan baysid de waa arrin iska daahira adaaba dee shaashadda eeg buu ka odhan karaa waa kaas waa inane eh. waa uruq daahira taas laysat kahana wakadalika laa yumkinu taxaququ minha dariiqada uu leeya waxaan eybka waan ku ogaa hadday tahay ariiqa yumkinu taxaquq minha dariiqa loo hubsan karo inay jirto la ogaan karo sida waxaa loo yaqaano waxyiga khiyaafada ilhaamka iyo wixii la halmaala cumar ibn khaaab oo kale dee mulham buu ahaa soo ma ah. ilaahay baa ku ku ilhaabin jiray arrimaha qaarkood nebigaana alayh isalatu salaam taa uga marqaati furay marka maxay cuskanaysaa baynu idhi ama kahanadu maxaa xadaynaya saddex arrimood koobaad ikhbaaru bilgeyb ka labaad alictimaad cala uruq alkhafiya ka saddexaad ana tilka uruq laa yumkinu taxaququ minha waayo kaayinkana culimadu say kahanada isugu khilaafeen bay isugu khilaafeen wuxu hi kaayinku waa ka mid kastoo cilmulgeyb sheegtaa kaayin la ydhaha waxaa waa ka qeybka maadigaa ka warramaya waa qeyb nisbiya dee mar hadduu maadiya waxaa kaloo waa ka qeybka mustaqbaligaa ka warramaya tacriifka saxiixina waxa weeye in tacriifka kahaanada aynu ka duulno markaynu kaahinka qeexayno aynu idhahno waman yaddaci cilmi algheyb ictimaada calى طuruq اlkhafiya alati laa yumkinu taxaququ minha man yaddaci cilma اlgeyb waa ka sheeganaya qeybka inuu ogyahy ictimaada calى طuruq اlkhafiya isagoo arrintaa u cuskanaya wadooyinka qarsoon alati laa yumkinu taxaququ minha ee aan laga gungaari karin inay jiraan aan la ogaan karin ma alfarqu bayna alkahin wاlcaraaf musanifku wuxuu inoo soo roray qowlka bagawi iyo qowlka ibnu taymiya qolka ibnu taymiya waxaa ka muuqata caraafku inuu yahay ism caama likulli man yaddaci macrifat algheyb kaayinkuna inuu yahay nooc min alcaraafa qowlka baqawina inuu yahay caraafku ka wax dhacay wax ku tacalluqoo qarsoon ka warramaya kaayinkuna qeybka mustaqbaliga ka warramaya inuu yahay marka culimad waa isku khilaafeen culimada qaar waxa wa mutaraadifaan walaa farqa baynahum waa isku mid ibnulahiir baa kamida culimada qaar waxay yidhaahdeen alkahin huwa aladii macrifat algheyb almaadi kaahin waxaa la odhanaya markuu geyb nisbi tegey ka warramayo yacanaa wax hore u dhacay laakiin dadka qaar ka qarson alcaraf waa aladii yaddaci macrifat algheyb almustaqbaliy qowlka saddexaad waxay ana alkahin man yuqbir can almugayabaat almustaqbaliya cagsiga wey oo waa ka warramaya geyb aan weli dhicin walcaraaf man yuqbir can almugayabaat mutlaqan oo caraaf ka caamsan oo acamu awsac min alkaahin kulu kaahin waa caraaf walaysa kulu caraafin kaahina wallahu aclam qaala fiihi masaa'il alulaa laa yajtamicu kulmi maayaan tasdiiqu lkaahini faaliyaha rumaysigiisa maca aliimaani lama kulmi karo rumayn bilqur'aani qofku uu rumeeyo oo qur-aankaan rumaysnahay faaliyana waan rumaysanayaa ma kulmi karaan nusaqa qaarkood waxaa ku qoran laa yajtamicu tasdiiqu اlkaahin fi اlqalbi maca aliimaani biاlqur'an kitaabka nusakha aadka usoo raba taxqiiqa daksh alcajmi sheekha la dhaha kuweytiga ah nuskhada uu taxqiijiyey horena waan idinku sheegaan malaynaya kala duwanaanshaha nusuqa had jeer markaa meel matniga kamid eega ishkaal gasho taxqiiqiisaan unoqdaa marka tani waxay ku binaysan tahay eh, sheekhu inuu qabo wakadalika kathiir min ashuraax kaahin oo dhami inuu kaafir yahay tafsiilka ku jiraana horeynuu soo sheegnay mar hadduu kaafir yahay eh, waxaan ujeeda tasdiiq alkahin inay kufri tahay mulaqan weliba kufri akbar mukhrij min millahi tahay marka dee kufri abara iyo iimaanna qalbiga kuma kulmi karaan laa yumkin kufri aar iyo iimaan qalbiga ku kulmi karaan laakiin kufri abara iyo iimaan qalbiga kuma kulmi karaan waa waa didaan wadidaani laa yajtamicaan ma kulmi karaan laba shay oo did isku ah athaaniyau atasriixu cadaynta la cadeeye biannahu kufrun tasdiiq lkaani inuu kufri yahay de xadiidkay ku cadi lakin kufri abaro mkhrij min almilaba isagoo kufri aara waa maxal khilaaf musanifka iyo shuraaxda kitaabkiisuna waxay u badan yihin inuu kufri abara yihi waana riwaaya can imaami axmed in la hahdo kufri asqara iyo in la dhahdo kufri akbara labadaba athaaliatu dikru man mid sheegista la sheegay tukhina lahu loo faaliyey ay oo maxaa lagu sheegay inuu nebigu beri ka yahay taasina waxay tusinaysaa qabuululkahana inuu yahay dembi weyn inuu qofku u tagu idhaa ii faali amaba se in ibtidaan uu ugu faaliyo uu aqbalo alraabicatu dikru man mid sheegista la sheegay tutiyira lahu yacni wax loo baasaystay oo faqabila qowla almutaayir oo qofkii markaa taayurka sameynayay qowlkiisii aqbalay maruu arbacad bil u dambaysanaya arrinkaa iska daa arbacada bisha u dambaysuu baasaysanaya isna wuu aqbalay alkhaamisatu dikru man mid sheegista la sheegay suxira lahu wax loo sixray oo aqbalay in wax loo sixro qowla saaxir aqbalay hataa haddaan odhan wax ii sixir ila saaxirku qeybkale uu ka warramaaye qowlkiisii aqbalay asaadisatu dikru man mid sheegista la sheegay tacalama bartay abaajaad oo cilmu lxuruuf waxaa loo yaqaan oo u bartay maxay lilistidlaali bihi cala lmugayabaat waxyaaba qeybka ila naga qariyey si ugu daliishado ama tacalumu liltahaji wa alxisaab wataariikh fagayru daakhilin fi nnahy haddii higaad ahaan loo baranayo ama xisaab ljumal loo baranayo ama loo baranayo litaariikh dhib maleh oo nahyiga ma soo gelayso asaabicatu dikru lfarqi farqigii sheegidsiisa beyna alkaahin udhexeeya walcaraaf odha khilaaf badan baa ku jira baabu maa shaygii buu baab yahay jaa-i warada soo aroora min anusuusi a fi nushra ku arooray waxaa loo yaqaana anushra maqsuudka baabkani waa bayaanu maa jaa fi nushrati almachudati fi ljaahiliya waa in la caddeeyo nushradii jaahiliyadu ay taqaanay almushtamila cala shirk ee shirkiga koobsanaysa wa anaha shirku mudaadun lisli اtawxiid iyo inay tahay shirki asalka tawxiidka ka horjeeda marka nushradu waa furitaanka sixirka lagu furo biariiqati mushtamilatin cala shirk taasaa imika looga jeeda qofkii la sixiray in sixirkii lagaga furo wax shirki koobsanaya sida sixir kale oo shirki koobsanaya lagaga furo bayaanu maa jaa fi nushra almachuuda fi ljahiliya anaha shirku mudaadu liasli tawxiid munaasabada baabkan uu kitaabu tawxiid ley waa daahira wahiy ana kama ana sixra shirku biاllah fanushraة alati hiya xalu الsixri bisixri shirku biاllah sida sixirku uu shirki u yahay sixru mushtamil cala shirk ayaa sixir furista sixirkii sixir lagu furaa iyaduna ay shirki u tahay marka baabkan wuxuu munaasib ku ahaa baabu sixr dabadi inuu sheego musanifku raximah llahu tacaala lakiin abwaab kale ayuu udhexaysiyey النشhرة في لغة العرب بضم النون waa فuعلة oo min النشhر wey فuعلة نشhرة oo min النشhر ka timi marka يرجiع معنaha إلى الكشhف والإزالة in shaygii la e, dahrogo la faydo lana suuliyo yarjicu macnaha ila alkashfi walisaalaةi wاtafriiq walihada ba cilaaju sixri nushra la yihi daweynta qofka sixirka laga daweynayo lianna hada alcilaaja yakshifu lmarad waayo daaweynta qofka sixirka laga daweynayaa dee maradkii iyo xanuunkii ka dulqaadeysaa oo ay ka suulineysaa hada ibnu ahiir wuxuu yihi fi nihaaya annushraةu bاdami darb min الruqyaةi wاlcilaaj yucaalaju bihi man kana yudanu ana bihi masa min اljin sumiyat nushratan maxaa loogu magacaabay lannu yunsharu biha canhu maa khaamarahu min adda ee yukshaف wayuzaal waxaa lagaga suuliyaa lagaga faydaa xanuunkaa qofka ku dhacay anushrau isilaaxan culimadu way isku khilaafeen culimada qaar waxay idhaahdeen waa ruqyatun oo yucaalaju biha almajnuun cilaaj ljunuun bay ku gaar yeeleen waa ruqyo qofka waale lagu daweeyo marka jacaluha khaasatan bilmajnuun ibnu man jacalahaa min jinsi ruqya almutacaliqa bimasi ljin sida ka muuqata hadalka ibnulaiir waa kaale darb min aلruqyaةi wاlcilaaj yucaalaju bihi man kana yudanu ana bihi masa min اljin marka waa cilaaju man masahu اljinu biadan qofka jinku derderay daweyntiisa yidhahdeen waminhu man jacalaha khaasata bاlcilaaji min الsixr culimada qaarna waxay idhaahdeen maya nushradu waa daaweynta qofka laga daweeyo sixirka sida i daahirka wallahu aclam tacaariiftan isma diideyso waana min baabi tacriif bilmithaalun oo haddii qofka waali laga daweynayo iyo haddii jin laga daweynayo haddii sixir laga daweynayo intuba waa nushra oo kashfigii iyo isaaladii baa ku jira dee oo xanuunkaa haya ayaa markaa laysku dayayaa in laga suuliyo oo laga dulqaado laakiin baabkan marka la joogo annushra in jin la daweeyo oo qofka jin laga daweeyo iyo in waali laga daweeyo loogama jeedo maxaa looga jeedaa cilaaju sixir qofka in sixirkii laga daweeyaa looga jeedaa maxaa taa u daliila dee nusuusta uu musanifku baabka ku keenay iyo aqwaasha culimada ee uu soo naqilayba dee cilaaju sixir bay ku saabsan yihin cilaaju aljunuun iyo cilaaju masil jini iyo intaa midnaba kuma saabsan wakadalika masaa'ilka saynu arki doono taasaa ka dhex muuqata marka almuraad binushra fi hada baab waa maxay soo ururiyo waa cilaajuhe asixr weliba musanifku cilaaju sixri oo dhan uma jeedo ee sida nusuusta uu keenay iyo aqwaasha uu soo niqilayba ka muuqata wuxuu uga jeedaa muraaduhu biاnushrati fi hada اlbaab waa cilaaju sixri bisixr waa sixirkii qofka in lagaga furo sixr oo inta sixiroole loo taga la idhaahdo samee sixir aad qofkan sixirka kaga furayso kaasuu uga jeeda marka muraad lmusanif binushra fi hada lbaab waa maxaa baynu nihi cilaajuhaa asixr weliba bisixr sixir sixir lagu fura waay culimo badan baa markaa qowlkaa u dambeeya ah inay nushradu tahay cilaaju sixir sheegay ibn jawzi baa kamida fi gariib اxadiiث annushratu wa iطlaaq الsixr can اlmasxuur bu ibn اlqayim hadalkiisuna waa kaynoogu iman doona matniga quwam الsuna asfahanina wuxu uhi fi dala'il الnubuwa kitaabkiisa la idhaah wa qowluhu tanasharta min الnushra ee hallaa xalalta sixr aladii suxirta bicilaajin aw mudaawaatin waay cabdurazaq ibnu hamaam sancaani kitaabkiisa musanafka baab buu isna caqiday nushrada kaga hadlayo ma yatacalaq bisixri unbuu ku keenay waa yahay daliilka koobaad musanif baabkan uu ku sheegay wuxu uhi can jaabiri ana rasuula اllahi sala اllah alay slam su-ila waa la weydiiyey can nushra nushradaa la weydiiyey faqaala wuxu uhi hiya iyadu min camali shayطaan wey shaydaan camalkii wey rawahu axmedu bisanadi jayidi wa abu dawuud xadiidka jaabir min ariiqi wahb ibn munabi can jaabir buu ka soo arooray xasn xaafid ibn xajar wbn mflix qaal isnaadhu jayid waqad cila xadiiu bcilatayn xadiidka laba cila lagu cileeyey alcila lula alinqiaaca ah, oo ana ah wahb ibn munabih lam yalqa jaabiran wahb ibn munabih oo jaabir ka warinaya lamaba kulmin baa layihi waxaa saa sheegay yaxya ibnu maciin fi taariikhihi fii riwaayat duuri ciladaas ayaanu sheekhuna sheekh muqbil xadiidkan ku cileeyey fi kitaabihi axaadiiثu mucala aahiru axaadiiثu mucala ظaahiruha صixa cali rida sheekh la idhaha min culamaء اlmadina wa min almuhtamiina bاlxadiiث ayaa sheekha axaadiida kitaabkaa ku qoray ku tacaqubay uu yihi axaadiid saxiiga ku jirta oo culimadu saxada isku waafaqeen buu sheekh muqbil kitaabka ku sheegay buuri waxaana ay u muuqata wallahu aclam inuu wahmi ku dhacay oo tacliilu sanad iyo tacliilu matni farqi baa udhexeeya caalim lxadiid waxaa dhici karta inuu sanadka cileeyo laakiin dee matniga aanu tacliilin ahayn oo matnigani dee asaaniid kalo yasixu biha uu leeyi wa hada huwa saniicu sheekh muqbil fi kitaabihi axaadiiu mucala ظaahiruha صixa oo xadiid badanoo isaguba uu aaminsay inay saxiix tahay bal berhkeed uu ku qoray kitaabkiisa صaxiix اlmusnad mima laysa fi saxiixayn markii dambena qaabka tabwiibaadka bukhaari oo kale uu sameeyey ku magacaabay aljaamic صaxiix mima laysa fi saxiixayn oo isagu uu saxiixinayo haddana kitaabkaa ku qoray marka waa tanaaqud lama odhanayo iyo axaadiid saxiixa buu cileeyey asaaniidu ka hadlaya waana qadiya muhima oo qofka cilmu xadiid barnay ay tahay inuu ku baraarugsanaado hunaaka farqu bayna tacliil sanad wa tacliil matn اxadiid waqad yakunu tacliilu lahuma aw yakunu liaxadihima waxaa dhici karta in sanadkii la cileeyo laakiin matnigani uu sugan yahay waxaa dhici karta in matnigii la cileeyo laakiin sanadkani aan wax dhiba lahayn oo tacliilku yahay eh, nakaaro tusaalahaan xagga matniga ku sugan labadoodaba in la cileeyana waa dhici karta marka sheekuna sheekh mqbil risaalo labaad buu qoro uu yihi ma hakada tucalu axaadiiث cali rida ah, maslada ku naqdin wakilaahuma caalimaani salafiyaan laakiin culimada ahlu sunaa culimada salafiyiintu inay isradiyaan oo masaa'il cilmiya ay isku radiyaan wax dhibi kuma jiro bal idaa akhطأ axaduhum yanaa wajaba araddu caleyh sadada kaleba loo radinayo oo radigu qabyaalad ma galo cinda salafiyiin warma hebeloo qoladeenaabaa maanta khaladka gale ha lala saayiro hebeloo qolo kalaabaa gale ha lagu miise ma jirto alamru diin weeye arrintu waa diin weeye marka almunkar yunkaru likowni munkaran maaha likowni sadra min fulan haddaad munkarka u radido hebel buu ka soo fulay aada u dayso hebel buu ka soo fulay waxaa weeyaan laysa inkaaruka lilah diidmadaadu ilahay daraaddii maha marna qof baad raali gelinaysaa marna qof baad ku xumaynaysaa marka intabiu baarak allah fi arrinta labaad xadiidka lagu cileeyena waa alirsaal oo qaala albayhaqiyu fi sunan kubra waruwiya can nabiyi mursala huwa maca irsaali asaxu laakiin qadiyadda ku saabsan wahab ibn munabih miyuu jaabir wax ka maqlay laysat maxala ijmac bal in badan oo kamida culamaau lxadiid waxay yidhaha ahbatuu samaaca wahbin can jaabirin wa minhum alimaam muslim raximah llahu tacala wاlxaakim wاlmizi qala imaamu axmed lama suئila can axaadiiثi wahb can jaabir kayfa hiya bal ka waran ba la axaadiia wahb munabi uu ka warinaya jaabir qaala arjuu yana inay wanaagsantahay ay sugantahay baan rajeynaya walam yakun ismaaciil yuxadiثu biha wanaxnu hamata laakiin eh, ismaaciil ibnu culaya inu ujeedaan filayaa axaadiidaa dadka umuu sheegi jirin annaguna halkaasaanu nahay buuhi macanaa inay sugantahy rajeynaya lakiin aanu dadka ugu warrami maayo fiiha ishkaal almuhim xadiidkan wallahu aclam inuu sugan yahay bay u badanta can inushra baa nebiga la weydiiyey asha annushra ku jirtaa istiqraaqiya maaha waxa nushro la yidhaah o dhan maaha ee waa cahdiya ay annushra almachuuda almacruufa fi ljaahiliya waa nushradii la yaqaanay waktigii jaahiliyada oo axalu sixri bisixrin aw biistikhdaami shayaaiin waa in sixirka sixir lagu furo ama shaydaan adeegsi lagu furo taasuu nebigu calayh isalaatu wasalaam yihi min camali shayطaan ay min iqwaa'ihi aw biwaasitatihi aw min alcamal aladi yuxibu aw yamuru bihi camal shaydaan macnaheed waa maxay waa wax markaa dee isaga lagu gaadho oo isagu waddo uu yahay ama waa camalu jecelya shaydaanku ama waa camalu dadka amro kullaha waa macaani saxiixa almihi waa shuqlu shaydaan wey walihada buri sheekh ibn cuthaymiin ay min alcamal aladi yamuru bihi shayaan wayuuxii bih lianna shayaana yamuru bilfaxshaa wayuuxii ilaa wliyaa'ihi bilmunkar يغني عن qول إنha حرام mar hadduu نبgu ha من cمل الشhيطان waxba looma baahna inu ha wa xاaraan كل ma kana min cمل الشhيطان فهو محرم بل هو أشد لأن نسبتha للشhيطان أبلغ في تقبيحha والتنفير minها mar haddii camalka شhaydaan loo nisbeeyo inuu xaaraan yahay baa la sheegay weliba si aada loo fool xumaynayo oo dadka looga didinayo waay wajhu dilaalat alxadiid calaa maqsuud ilbaab maqsuudka baabku muxuu ahaa horta bayaan bayaan maxay bayaanu ma jaa fi nushra bayaan xukmi nushra almachuuda fi ljaahiliya soo taa ma ahayn marka wejiga xadiidkani uu tusinayo maqsuudka waxa anahu jacala nushrata min camali shayطaan nushradii wuxuu nebigu ku tiriyey camalka shayطaanka wa nisbat اlcamal ilى shayطaan daliil calى taxriimi siyaqu taxriimku way badan yihin nahyi iyo qura maha ama in la tasriixo la haha waa xaaraam sida waxala اllahu lbeyca xarama الriba marka wanisbat اlcamal ilى الshayطaan waa daliil calى taxriimihi wasiiqa mawduuca fi sharci litaxriim daliil hani waa aharu ibni mascuud aladi ashara ilayhi musanif biqowlih su-ila axmedu canha faqaala ibnu mascuudi yakrahu hada kulah nushradaa la weydiiyey imaamu axmed baa nushrada la weydiiyey can nushra markaasuu yihi ibnu mascuud waxaasoo dhan wuu karaahiyeysta marka halkan maxaa ku jira de ahar ibnu mascuud leeyahay soo ma oo fi karaahiyati nushra ah oo imaam axmed uu soo naqilay marka daahirka hadalka axmed waxa weeye ana ibnu mascuud yakrahu kula anwaaci nushra nushradina waa ay samcaan oo xallu sixri can ilmasxuur bal inta waaba kasii caamsan yahay oo cilaaj lmariid oo dhan baa la dhahdaa maxay nushro la dhahdaa marka taasina suurtagal an yakuuna muraada qofkii la sixray in la daweeyaba dariiqada lagu daweynaya tay doonaysaba ha noqotay inuu kari jiray ibnu mascuud waa baciidtaas walihaada ayaa culimada kitaabka sharaxday qaarkood sida sulayman ibn cabdilaahi waxa ay ku fasireen nushradan ibnu mascuud uu diidan yahay annushra alati min camal shayطaan ta xadiidku dee uu ka hadlaya inay tahay ta uu inay tahay ta ka hadlayo camal shayطaana wanushra alatii bikitaabati watacliiqin bikitaabatin watacliiqin ka tamaayim iyo qofkii in lagu daweeye qardhaas in loo xidho min alqur'an min gayri اlqur'an taana ibn mascuud inuu diidi jiray waa tii horey noo soo martay saasuu sheegay sheekh sulayman ibn cabdillah laakiin qofkii la sixiray in la daweeyaabuu diidayaa la qofka la sixiray in la daweeyo sixirka laga daweeyo hada kaana machahuudan fii cahdi nabiyi aleyh isalaatu wasalaam waqtigii nebiga wax la yaqaanu aha nebiguna ma inkirin waxaa u daliila bukhaari wuxuu saxiixiisa ku wariyay ana caaisha qaalat faqultu ya rasuula allah fahallaa yacni tanasharta markii rasuulka la sixiro waxaan ku urhi hadal macanihiisu ya hallaa tanasharta tanasharta macnaheed waa maxay yanaa nushro miyaad samaysa sixirka miyaad iska dawaysa faqaala nabiyu ama ama ama ana faakrahu an uhiira calى naasi shara yana ilahay baaba dee shaafiyeyba markaa uma baahnin walihada ibnu baal hadalkaa caisha markuu sharaxay wuxu uhi waqowluha linabiyi hallaa tanasharta yadulu calaa jawaasi nushra kama qaala shacbi wa anaha kanat macruufa cindahum limudaawati sixri wa inay banaan tahay nushradu ah xalu sixr mid agtooda la yaqaananay ahayd oo dee sixirkii waxyaabo kaleba layskaga daweyn jiray marka ibnu mascuud nushrada uu kari jiray nushro oo dhan maaha waa nushrada koobsanaysa calaa amrin mukhaalif lisharc sida shirki istikhdaam lishayaaiin aw isaxara ama tacliiq tamaa'im wanaxwi dalika taasuu kari jiray aharka ibnu mascuud waju dalaalati calaa maqsuud ilbaab waxa weeye ma fiihi waa kaana yakrah wاlkarahatu mawduucatu fii curfi mutaqadimiina lلtaxriim soo ma mutaqadimiintu ereyga karaha maxay u isticmaali jireen litaxriim an yaraa xurumataha fadala calىa ana bna mascuud waasxaabahu kanuu yarawna taxriima nushra waxaa utusinaya ibnu mascuud iyo asxaabtiisuba in ay qabeen inay xaaraan tahay annushra almachuuda fi اljaahiliya nushradii la yaqaanay fi ljaahiliya wahiy nushra sixriya waa nushrada sixir la isticmaalayo si sixirkii loogu furo aw ilatii fiha alisticaanatu bishayaaطin aw tacliiq tamaim qaala wafi lbukhaariyi can qataada qultu libni lmusayb saciid musayb waxaan ku ihi buuri rajulu nin bihi ibun ey sixrun nin uu sixir aw yuakhadu bitashdiid اlkha yukhaduna waa la odhan karaa ama laga qabsanayo can imraatihi xaaskiisii an yuxallu canhu aw yunashar manaa ma laga daweynaya arrinka noocaasa ah. qaala wuxuu yihi laa ba'sa bihi wax dhibi arrinkaa kuma sugna ibnu musayib baa saalix inamaa yuriiduuna bi waxay ula jeedaan alislaax inay wax ku hagaajiyaan fa ama maa yanfacu waxaa dadka wuxu taraya miyaa falam yuna canhu laynooma diidin man istaaaca minkum an yanfaca akhaahu falyanfac markii ruqyada la weydiye nabigu saas yii wayaan macnuhu aharkan qataada can saciid bn musayib calaqahu lbukhaariyu fi saxiixi fi kitaab ib isagoo mucalaqa buu bukhaari kitaabu ib ku sheegay lakin bisiiqat اljazm wawasalahu abariyu fi tahdiib اlaathaar isagoo sanadkiisu xidhiidhsan yahayna abariga fi tahdiib اlaathaar ku shegay bn abi shayba wasaciid bn mansuur wahuwa صaxiix صaxa hada اlqowl can ibn musayib waqad saxaxu xaafid ibn xajar fi takhliiq الtacliiq ibn xajarna waa saxiix buu ku yihi kitaabkiisa takhliiq tacliiq takhliiq tacliiq muxuu ka hadlaa kitaabkaas miyadan ahlulxadiid ahayn ayna cilm lxadiid axaadiidta daciifka ah linqiطaaci fi sanadiha maxaa ka mid a ya maxaa ka mid a mucalaqa idan fii saxiix اlbukhaari mucalaqaat soo ma takliiqu tacliiq libni xajar mucalaqaadka saxiixu اlbukhaari ku jira ayuu ka hadlayaa oo asaaniid kaleoo mawsuula hadday leedahay wuu u keenayaa marka waa kitaab dee muhima wey kitaab kitaabka bukhaari u khidmeynaya weyaan waa yahay waxaa la odhan karaa oo qataada soo kuwa culamaa اxadiid sheega ana fii riwaayatihi can saciidi bcan daciifa wuxuu saciid can kaga wariyay inuu daciif yahay halkan waxaan leenaha dhib male liannahu saraxa biannahu sa'la saciida binafsi can saciidin unmu odhan muxuu inoo sheegay inuu isaga laftiisu weydiiyey hadalkani waa jawaab su-aal uu leeya qataada uu saciid ka jawaabayay rajulu bihi ibu waa bikasri ta ay sixru wey ninuu sixir ku sugan yahay hunaa nadkur bacd alfawaa'id allugawiya oo ereyga aib bikasri ta lahu macaani fi lugati اlcarab aib imika haddii loo sheego dadka badankood maxay odhanayaan dee waa aibu waa daaweynta soo maha dabiibista ayay odhanayaan la carabi macaani intaa ka badan ba isticmaasha waxaa ka mid a asixru aibu oo loola jeeda bimacana sixr walihada yaqulu lilmasxuuri maطbuub xadiidu sixri nabiyina alayh isalaatu wasalaam dee ereygaasi uu waxaa la dhahaa aba الrajulu ida suxir macaanidiisa waxaa ka mida alislaax shayga hagaajintiisa ababtuhu ida aslaxtahu aslaxtahu waayahay macaanidiisa waxaa ka mida alxadqu yacanaa qofku inuu shayga xariif ku yahay si fiican u yaqaan oo jawhari wuxuu uhi kulu xaadiqin طabiibu cinda alcarabi fulanu abiibu bikadaba fulanu abiibu bisayaaraat ana waa dhakhtarka gawaadhida cilmiga gawaadhidu aada u yaqaanaa wey waay walihada muxuu ihi shaacirkii carbeed dumarkuna yaana xanaaqin fain tasأaluunii bالnisaءi fainanii khabiiru biadwaaءi الnisaءi طabiibu haddaad dumarkay weydiiseen bu ihi dumarka iyo cuduradooda yanaa dhaqamadooda aan wanaagsanayn xugugaal baanu ahay khabiiru biadwaaءi الnisaai طabiibu ay maahir xaadiqa baan ku ah xariif baan ku ah dumarka iyo dabeecadahooda iyo dhaqamadooda aan wanaagsanayn marka muxuu ka sheegay mid ay soomaaliduba sheegto ida shaaba raأsu اlmari aw qala maaluhu falaysa lahu fii wudihina nasiibu ninku intaa uu xooga yahay ama uu xoola haysto odaybaha iska ahaadee intaasunbay dumarku waxa weeyaan ogol yihiin buuri mar haddaad ciraysato ama aada busaaradsato lacag kugu dhacdo islaantaadii <laughs> afartanka sanoodaad wada joogteen kaanahaa laa tacriif sidoo aanay ku garanayn kale weeyaan buuri waxaa <laughs> waday meelaha laaban oo meelaha ka qufacayo meelaha ku dayacan laga dhaqaajiyey markii busaanadi ku dhacday isla markaana dee uu ciroobe uu da noqday waay marka ibun macnaheedu halka waa maxay ay sixran waa nin sixiran wey waay waibu min aladudaad ereyga wuxuu ka mid yahay ereyada adudaadka aladudaad maxaa looga jeedaa erey qura oo laba macno iska soo horjeeda carabigu isticmaasha oo labadii ka looga jeeda maxaa lagu garanaya siyaaqa lagu garanaya oo sideedaba kalaam lcarab laguma fahmo siyaaqa loo ega hadi اqaacida tanfacuka xata fi tafsir اqur'an oo ereyga waxa laga ya markuu meel ku jiro hadal ku dhex jiro macnuu leeyahy isaga laftiisiba hadal kale ku dhex jira siyaaqaa hadalkaa kale kudhex jira macno kale u yeelaya kutub aladdaadna waxaa ka mida ah kitaabka aladdaad ee uu qoray ibn اlambari wuxuu yihi waibu xarfu yuqaalu aibu licilaaji الsixri wagayrihi min alaafaati wاlcilal aibu baa la dha iyadoo daaweyn looga jeedo wayuqaalu aibu lisixr sixirko xanuunkiiyo laftiisana maxaa la ihahdaa aibu baa la dha yukhadu can imraatihi yuahad bitashdiid اlkha yuxbas can imraatihi falaa yastaiicu an yasila ilayha an yuxalu canhu aw yunashar yuxalu bidami اlya wafatxi اlxa yuxalu waa mabniyu lilmajhuul min xalla اcuqdata ay naqadaha wafakaha kaanamaa sixirku inuu guntin yahay oo kale ma laga furayaa aw yunashar yuxallu iyo yunashar waa bimacnaa waaxid waa isku macno marka awdan udhaxaysa maxay noqonaysaa lishaki bay noqonaysaa walihada ahlu sheekh ibn cuthaymiin qawlu an yuxallu canhu aw yunashar laa shaka ana aw huna lishak لأن الحل هو النشرة marka waa isku macno marka waa shaku min araawi raawiga ayaa wuxuu ka shakiyey ayuxalu canhu miyuu yihi mise ayunasharu canhu buu yihi walihaada laba macno miyayna u kala sheegnay marka xadiidka macnaynayna maya hadalka macnaynayna maya qaala laa ba'sa bih yacni ana nushrata laa ba'sa biha qofkii la sixiray sixirkii laga furo dhib kuma sugna culimadu way isku khilaafeen oo ibn musayib ma wuxuu ujeedaa ana xalla sixri bisixri laa basa bih sixirka in sixir lagu furaa dhib ma leh saasuu ujeedaa oo sixirka agtiisa uqeybsamo laba nooc naaficun wadaar sixir dhib leh iyo sixir waxtar leh sixirka waxtarka lina waa ka qofka masxuurkaa laftiisa lagu daweynaya sixirka lagaga furayo waa sixru naafic almustacmal mise nushrada wuxuu uga jeedaa nushrada aan la ogeyn anaha tashtamil calaa maa yukhaalifu sharc inay koobsanaysa waa sharciga khilaafsan sida majhuulat lxaal qof baa nin baa yidhi qofkaas wuu sixiraya soo maha anaa ka furaya sixirka wuxuu kaga furayana garan maysa taasoo kalea looga jeedaa alati laa yudra hal fiiha shirkun am la waa isku khilaafeen culimadu waxayse culimadu u badan yihiin hadalkan saciid ibn اlmusayib inuu ku saabsan yahay fii xalli sixri bisixr in sixir sixir lagu furo walihaadaa baa badankood saciid ibn musayib waxay u nisbeeyaan yansibuuna ilayhi jawaasa xalli sixri bisixr sixir in sixir lagu furi karaa inay bannaan tahay waxyaabaha taa markaa ayidayana waxaa ka mid ah alriwaaya alatii rawaaha abariyu fi tahdiib اlaahaar ibn xajar baa taqliiq tacliiqa kusoo raray qaala abu jacfar ibnu jariir fi tahdiib اlaathaar lahu xadaanaa xumayd ibnu mascada qala xadaanaa yaziid ibnu zureyc qala xadaanaa saciid can qataada can saciid ibni musayb anahu kaana laa yaraa ba'sa inaanu dhib u arki jirin ibnu musayb ida kaana rajul ida kaana arajulu bihi sixun haddii ninka sixir hayo an yamshiya ilaa man yuطliqu dalika canh inuu utago cid ka furta maana waay kaga furayan u doonaya baa noqday qaala huwa salaaxun baanu ihi mar haddii qofkii sixir laga furay waa wax wanaagsan marka masalada ku saabsan xallu sixri bisixri waa mas'ala fiiha khilaaf bayna alculamaa insha allah dersiga berri ayaanu kaga hadlaynaa aharkan haddaba saciid ibn musayib muxuu u musanifku ma wuxuu u daliishanayaa sixir sixir in lagu furaa inay bannaan tahay maya taa qaba sheekhu laakiin isagu wuxuu ka mid yahay culimada qabta saciid ibn musayib inaanu u jeedin in siirka nushrada inaanu uga jeedin in sixirkii sixir lagu furo ee uu uga jeedo yana waxaan shirki inuu yahay aan la garanahayn oo majhuula in lagu furaa inay bannaantahy marka hadalka ibn musayib waxaabuu u daliishanayaaba in sixirkii sixir lagu furaa inaanay banaanayn buu udaliishanaya musanifku waana laga raajaxsanya taas waxaan idhi aharka saciid ibn musayib marka duruqdiisa iyo mutuunta kala duwana uu leeya la jamciyo waxaa ka muuqata saciid ibn musayib inuu qabo xalu sixri bisixri inay tahay jaa-is saasaana agar culamaa ka fahmay markaa sheekhuse sida kaleu isagu u fahmay wakadalika sheekh sulayman ibn cabdillaahi marka wajhu dilaalat اlahar calaa maqsuud ilbaab muxuu noqonaya wuxuu u deliishanaya sixirki sixri lagu fura inaanay banaanayn wma fihi min jawaazi xali sixri biruqa almashruuca waladwiyati lmubaaxa wuxuu le mar hadduu saciid ibnu musayib sheegay inay bannaan tahay in sixirkii la yskaga furo ruqyooyinka shareecadu ogoshay iyo dawooyinka mubaaxa ah wa mafhuumuhu cadamu jawaasi xallihi bisixr taa mafhuumkeedu muxuu noqonaya marka inaan dee sixir lagu furi karin marka hadalka ibnu musayib musanifku muxuu udaliishanayaa xallu sixri bisixri inaanay bannaanayn lakiin hadalka ibn musayib wallahu aclam waa cagsiga wallahu subxana wa tacala aclam sala allah ala nabiyina mxamedi wala alih waصxaabi ajmaciin